الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم وفقنا لما تحب وترضى وبعد waxaynu ku jirnaa weli waktigii lagu jiray sulxu xudaybiya ama sanadkii toddobaad meelahaasi ee hijiriyada sanadkan dagaalada dhacay waxaa lagu tilmaamaa laba dagaal oo kala dambeeyey mid dagaal ay inta badan ku tilmaamaan culamada taarikhda khaswat alghaaba ama khaswat diqarad isagu ma ahayn dagaal sidaa weyn si marka loo eego wuxuu ku saabsanaa nimankii reer khatafaan ahaa nin ka mid ah oo cuyaynata bnu xusni ninuu dhalay oo cabdiraxmaan loodhan jiray bay yidhaahdaan ayaa soo weeraray geel uu nebigu lao calayhi salaatu wasalaam markii ay ka yimaadeen xudaybiye ka soo noqdeen ayuu geel dhalay ama geel ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam u dhiibay nin ka mid ahaa hulaamadii u shaqayn jiray rabaax qofna waa la raaciyey haddaynu qisada tan baطalkeeda ama halyeega qisadan ugu caansan qaadano sida uu warinayo riwaayaadkiisa mid ka mid ah maalan riwaaya صaxiixu muslimka ku taala salamata bnu اlakwac صaxaabigii la odhan jiray weeyaan warinuu soo warinayo salamata bnalakwac xadiisi dheeroo uu leeyahay oo uu kaga warramayo sulxu xudaybiye iyo dhowrkii goore ay gaaladu soo weerartay iyo isagoo geed jiifay inuu afar nin soo qabsaday iyo adeerkii caamirna inuu toddobaatan nin soo xidhay oo haddana nebigu sii daayay qisadaa isagoo warinaya ayuu wuxuu ku daray uu leeyahay markaanu magaalada madiine u soo buu yidhi ee aanu degnay ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam geel buu diray buu yidhi oo meel baadiya in la daajiyo oo lagu hayo aniga iyo ghulaamkiisii rabaax ahaa baan raacnay buu leeyey anugu geele waxaan ula socday buu tilmaamayaa salamata bnulakwac waxaan waday faras alxa uu leeyey saxaabigii alxa ibnu cubaydilaahi la odhan jiray waayo salamata bnulakwac wuxuu ka mid yahay raggii muhaajiriintii soo hijrooday ee roorahoodii iyo xoolahoodii iyo wixiiba iskaga yimi markaa ninkan saxaabiga kale buu faraskan uga shaqeeya oo u hagaajiya u daajiya isna markaa wax la cuna salamata bnulakwa wuxuu leeyahay markaa faraskii uu lahaa alxa ibnu cubaydillaah ayaana na soo kaxeeyey buu leeyay anigoo geele markaa faraskan ku dhaxayna oo unadiy yani unadiya waxay idhaahdaan waa in inta la waraabiyo biyo isagoon dhammaysan laga joojiyo haddana lasoo daajiyo lagu soo celiyo noocaynkaasi oo kalea calaa kulli xaal ana geelaas baan ag joogay buu leeyo furaskaasaan waday subaxii dambe ayaa goor subaxnimo hore ah waxaa na soo weeraray buu yidhi cabdiraxmaan albazaari waa ibnu cuyayna cabdiraxmaan ibnu xosn ibnu cuyayna baan filaya in la odhan jiray ayaa na soo weeraray buu yidhi dabeetana geelii nebigu u qaaday ninkii raacayeyna wuu dilay markaasaa waxaan ku idhi buu idhi war rabaaxow wiilkii kale la socday faraskan fuul oo adigu madiine u cararoo qaylo gee faraskana ninkii lahaa gaadhsii saxaabigii ahaa alxa ibnu cubaydilaahi gaadhsii nebigiina u sheegay calayhi salaatu wasalaam geelisii in la weeraroo la qaaday faraskii iyo inankiibuu isku soo daray haddana waxaan sidhi buu yidhi war waxba ha waan yaro cararay buu yidhi meel halka yaroo taagan baan koray buu leeyahay meel yaroo taaga dabeetana halkii baan saddex jeer dhagaas qabtay buu loo qayliyey yaa sabaaxaa yaa sabaaxaa baan idhi buu yidhi yacni hayaay oo kale war ah geeli nebiga la soo qaadiyo soo gaadhay madiine buu leeyahay labadeeda dacal qaylan xagga kale uga tallaabiyey ninkii uu faraska ku daray anaa ka dheereeyey buu leeyahay codkii qayladaan qayliyey ayaa madiine labadeeda dacalba aan gaadhsiiyey haddana waxaan idhi buu yidhi ciidanku intuu soo socdo waxba ha sugin waan ka daba cararay salamata bnulak wuxuu ahaan jiray ragga orodka caanka ku ah ee fardaan la beratama orod dheer iyo mid xufaman aada u carara buu ahaan jiray salama raggii gala qaado oo farda wata oo uu qayladoon tegay oo xagga qabtay ayaa markan qayladii yeedhsiiye gaadhsiiyey buu yidhi baan haddana ka daba cararay geelii nimankii watay iyo fardaha baan ka daba booday buu yidhi dhexdaan ku gaadhay buu yidhi sidaan u ordayey anigoo leebkaygiiyo gamuunkaygii sita waan isla soo daba taagaa buuhi si aan u ordayo mid faras wata oo fuushan aan xagga dambe ka gelayaa buu yidhi leebkoo garabka ka saara anigoo le buu yidhi khud wa ana bnu lakwac walyawmu yowmu rudac weedha anigoo ku celcelinaya buu leeyahy waxaan idhahdaa buu yidhi qaado leebka markaan ku dhuftaba anna waxaan ahay ina akwac baan ahay maantuna waa maalintii halaagga rudacu min aradiic bay ka timi waxay yidhaahdaan culammadu waa yani radaca luma waxay yidhaahdaan lu'miga iyo xumaha qof daaqay neeska hooyadii ka soo jaqoo kale yacnii xumaha kii ku dhashow waa maalintii kuwa xumaha ku dhasha ay halaagsamayeen hoobaan ku idhaahdaa buu yidhi waan ku kiciyaa sidaan sidaa ugu waday buu yidhi ilaahay baan ku dhaartee kamaan zuulin buu leeyahay ilaa aan nafta isugu wada keenay nimankaana sidaan u eryayey buu yidhi iyana ay gela u wateen iyo fardaha u wateen anaanu la daba ordayey waa laygu soo laabtaa buu yidhi marka farasigu soo laabto dib baan u cararaa haddaan ciidanka ka yaro baxo faraska cabbaada soo eryana geed intaan dabada geliyo ayuunbaa markuu igu soo dhoweeyey gamuunkaan ku rudeeya dib markay u cararaan hadda iga dheerayn maayaan waan ka daba ardaawun buu leeyahay haddana nimanka fardaa sitee iyo gala wata dib markay u cararaanna waan ka daba boodaaun ilaa uu nafta isugu keenay oo markii dambe buur ay iga dhex galeen buu yidhi iyo meel buur oo adag oo luuqa buurta markay dhex galeen iyo meeshaasna waan ka soo daba rooraa buu leeyay oo waan soo gaadhaa markay buur luuqa ka fuulaanna intaan buurta anugu dhinaca kale ka fuulo korka ka maro ayaan dusha dhagaxa kaga soo daadiyaa buu leey iyagoo hoosteeda markaasi maraya sidaan sidii ugu waday buu yidhi wuxuu ku dhaaranayaa xataa maa khalaqa allahu min baciirin min dahri rasuuli illaahi sal allahu alay wasalam ilaa khallaftahu waraa'a dahri ilaa iyo geelii nebiga dhammaantii aan dhiciyey buu leeyahy oo aanan neef kaga tegin sidii baan u eryayey buu leeyahy intay geelii neef ka wateen waan waday markaan geelii dhan ku hubsaday buu yidhi inaan ka wada oo aan dhiciyey ayaan idhi buu yidhi haddana ha ka hadhina kuwan eri sidii baan u eryey buu leeyahy xataa ay markii dambe fardahoodii iyo waxay fuushanay yidhahdeen war habaarqabaan haynaga hadhee fudaydiya fardaha iyo waxa kanoo alaabta daadiya soddon go' baa lay tuuray buu yidhi iyo soddon waran si kolba laba laygu tuurayey ayaa soddon go' la tuuray soddon burde waxaa kaloo lay tuuray buu leeyahy soddon waran intay tuuraanba qolada iga dambaysaa si ay u gartaan waan ururiyaa buu yidhi oo dabeetana dhagxan baan saaraa ku tuulaa si loo garta inaan anugu dhacsaday dabeetana markaan ku hubsado inaan calaamadsadayna markay dababoodaa buu yidhi waan eryaa ciidankaasi salamo qura eryaya sidaan sidii ugu waday buu leeyey ee warankay tuuraan iyo burdahay tuuraanba intaan u urursado meel ugu calaamadsaday oo u eryayey ayay isfudaydiyeen buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiina way ga daba yimaadeen sidaan u waday waxaan tegey buu yidhi meel waddo yaroo cidhiidhi yala baanu isla tagnay waxay u tageen buu yidhi nin fulaan ibnu badr alfazaari nin la odhan jiray ayay ku soo baxeen ninkiibay la fadhiisteen oo ay la qadeeyeen ninbaa cunno u sameeyey oo fadhiisteen dabeetana ninkii iyagoo isla warwarramoo qadadii la cunaya ayaan halkan dushooda soo fadhiistay buu yidhi anna lay arkay ninkiibaa wuxuu yidhi buu yidhi maa haada aladii ara waar kanaan arkaa muxuu yahay buu yidhi buu yidhi markay raashinka usoo fadhiisteen waariilaa saaka waa bergii buu naeriyey bay yidhaaheen ninkaa quraan isaga taaglaanay oo ciidankaa dhan ilaa saaka ninkaasaa eryayey ayay ku yidhaahdeen waagu siduu u dilaacay bay idhaahdeen nagamuu hadhin ilaa iyo uu marna gamuu nagu ganayey marna na erayey ninkiibaa wuxuu idhi buu idhi waa afar nin oo idinka mid ah ku kacda ninka ninbaa ilaa saaka waa berigiina eriyey af maahae afar u saara buu yidhi afaray ku kac oo ninkan eh, shaqaha laga qabto afartii markay soo kaakaceen buu yidhi oh, meel hadal laygala soo gaadha markay marayaan ayaan la hadlay buu yidhi waxaan ku yidhi hal tacrifuunani war horta may garanaysaa nimankiina sii soo socda waxay idhaahdeen laa waman anta ku garan mayna yaad ahayd bay idhahdeen iyagoo soo socdaoo dhawaaqi waxaan idhi buu idhi ana salamata bnu lakwac waxaan ahay anigu ninkii salamata bnu lakwac la odhan jiray ee waladii karama wajha muxammadin sala allahu alayh waalih wasalam laa atlubu rajula minkum ilaa adraktuhu walaa yatlubunii rajulu minkum fayudrikanii waar waxaan ahay nin la wada garanaya buu leeyy salaamaan ahay buu yidhi ilaaha nebi maxamed wejigiisa karaameeyaan ku dhaartee mid idinka idinka mida ah haddaan idinka dhaqaaqay inaanu isoo gaadhayn idinkana kaanu dhaqaaqa inaanu baxsanayn ina iska taga yani haddaa khatari gelisaanna waan cararaya ay maysaan haddaan idinka helo cidlana midkiin baxsan maayo nin idinka idinka midi iga dheerayn maayo mid iyagii ka mida ah, qaala axaduhum buu yidhi ana adun walle anna waa u malaynaya kaain arrinkiisu saa yahay buu yidhi ninkan inaynan waxba ka qaban karayn waa ilata halkii baan iska fadhiyey buu yidhi ilaayo anigoo sidii u fadhiya fardoolaydii saaka ka soo carartay ee madiina kuwoodii u horreeyey ay soo galeen buu yidhi o buu yidhi dhirta soo dhexa xaabaya waxa ugu soo horreeyey buu yidhi farasku watay alakhram alasadi saxaabigii la odhan jiray markaan akhram arkay iyo faraskiisii buu yidhi baan haddana eegay waxaa ku daba jira buu yidhi abu qataada alansaari nin faarisoo caan ahaayoo ansaarta ka mid ahaa haddana waan sii eegay buu yidhi meeshii waxaan arkay buu yidhi isagoo ku daba jiro muhaajirigii weynaa la odhan jiray almiqdaad ibnu aswad alkandi saddexdaa fardoolay oo isdaba roorayaa iigu soo horreeyey buu yidhi dadka kii ugu horreeyey dabeetana waxaan qabtay buu yidhi faraskii akhram baan canaanilfaras baan qabtay buu yidhi nimankii way yaaceen markay arkeen fardooleydii inay dee meesha soo gaadhay oradkaa la bilaabo waa la yaacay buu leeyahy akhram baan waxaan ku yidhi buoryaa akhramow waar ka digtoonow buu yidhi isagoo aan nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ciidankii kula socon yay cidlo kuula bixine sug ha ku soo gaadhaan ciidanka kale eh wuxuu igu yidhi buu yidhi markaa akhram saxaabiga ugu horreeye faraska watay soo gaadho weeyaan buu yidhi yaa salama in kunta tu'minu biاllaahi walyowmi alaakhir wataclam anna aljannata xaq waannaaru xaq falaa taxul baynii wa bayna ashahaada intaad ileeday nebigu ha ku soo gaadho buu yidhi waar salamow haddaad ilaahay iyo maalinta qiyaamo rumaysan tahay oo aad rumaysantay inay jannadu xaq tahay aad rumaysantay naartu inay xaq tahay waana aniga iyo shahaadada hana kala celinin ee idaah saxaabigani wuxuu leeyay ciidanna sugi maaye shahaado doon baan haye waa soconaya nimanka anaa sidaydaana u eryaye idaa ku yidhi markuu sidaa ii abhiyey buu yidhi baan usii daayeysana faraskiisii markaan faraskii usii daayey baa waxa u soo baxay buu yidhi cabdiraxmaan ibnu uyayna ibnu cuyayna ibn alxusn ninkii la odhan jiray oo ciidankan wax dhacay ninkii hogaaminayaya ayaa u soo baxay buu yidhi dabeetana adugu sheefaa la isweydaarsado faraskii cabdiraxmaan ayaa caqrin lagu sameeyey kadibna cabdiraxmaan wuxuu la helay waranka ama seeftuu la helay saxaabigii akhram ahaa akhram ilasadi dabeetana akhram halkaasuu shahiid ku noqday faraskiisiina waxaa ku booday buu yidhi cabdiraxmaankii laakiin markiiba waxaa soo gaadhay buu leeya abu qutaada saxaabigii ee ansaarigii farisiga macruufka ahaaya oo daba ayaa soo gaadhay buu yidhi cabdiraxmaanna waxaa ka takhallusay buu yidhi markiiba abu qutaada baa dilay wuxuu leeyahay isagoo weli salama sadan ka sii warramaya fawaladii karama wajha muxammadin sala allahu alayh waaalih wasalam latabictuhum acduu calaa rijlay xataa maa araa wara'ii min asxaabi muxammadin sala allahu alayh waali wasalam walaa gubaarihim shaya ciidankii markay jabeen ee ay yaaceen macafardoolaydi iyo wixii waan ka dheereeyey haddana waan ka dababooday buu yidhi ilaa iyo ay gaadhay buu yidhi nimankii saxaabadii iyo ciidankii muslimiinto dhan boodhkooduna xataa inuu iga qarsoomo anaa nimankii eryeye buu leey ana cidayla soconin marka cadceeda dhucu sii dhowaa buu yidhi ay maqrib saaka salaaddii subax buu soo eriyey maqribkiina wuu marinayaa weli wuu ordayaa markay maqribkii ku dhowayd buu leeyahay ayay ceel biyood ku weecdeen oo daaqarad ceelka la yidhahdo ama haswada ceelka loogu magac daray ayay ku weecdeen buu yidhi o isidhaahdeen ka caba buu yidhi iyagoo harraadarile waa nimankii maanta o dhan eriye fa nadaruu ilaya acdu waraahum waxay arkeen buu yidhi anigoo weli sidii u daba ordaya ceelka is idhaahdeen ku daadagoo ciidanka joojiya ayay waxay arkeen buu yidhi anigoo weli sidii u daba rooraya caalkiina waan ka fujiyey buu yidhi waan ka kiciyey walle inaanay ka darin buu yidhi dhegle biyaa inaanay darsanin ee marka la arkay baa caalkiina laga dareeray buu leeyahy luuq yaroo kalaa laga baxay buu yidhi buur anna sidii baan u daba cararay anigoo kolba kaan la soo gaadho buu yidhi gamuunka dhabarka ka gelinaya oo kolba mid gamuun gelinaya oo kule weli sidii khud hawaana bnu lakwac walyowmu yowmu rudac mid baa markaa wuxuu yidhi buu yidhi yaa takalat ummu akwachu bukratan yacnii umkiisaaka salaadiina eriyuunbaa weli <laughs> na daba taagan buu leeyahy waxaan ku idhi buu yidhi nacam yaa caduwa nafsi waa anigii uun kii eh, naftiisa u colka ahaayow fardihii baa laba ka xarraantay buu yidhi oo daashay dabeetana laba fardihii ka midaba meel ka tuureen oo iskaga tageen buu yidhi labadiina waan soo kaxaystay buu yidhi labadii farasee kee daalaye laga cararayna labadiina waan la soo hadhay buu yidhi waxaan iska soo noqday buu yidhi markaa anigoo laba farasna wata geelii nebiga calayhi salaatu wasalaam dhammaantiina dhiciyey waxa i gaadhay buu markaa yidhi adeerkay caamir waa nin adeerkiiyo isna dagaalyaha weyn oo macruuf ahaa waa nimankii sulxu xudaybiya waa ninkii toddobaatanka nin ee mushrikiintaa soo qabqabtay caamir baa i gaadhay buu yidhi dabeetana wuxuu ii dhiibay buu sadiix harag yaroo in badaxi ay ku jirto caano iyo biyo laisku daray iyo harag yaroo kaloo biyo ku jiraan laba weeloo yaryar buu ii dhiibay buu yidhi intii caanaha badaxa yar ahaydna waan cabbay buu yidhi biyihii yaraana waa cabbo waa iskaga weysaystay dabeetana waxaan u tegey buu yidhi calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiioo ceelkii aan nimanka ka kiciyey fadhiya ceelkan ka soo iyagoo fadhiyaan u tegey buu yidhi oo nebigu geeliyoo dhanna uu soo ururiyey wixii aan gaalada kala hadhoo dhanna ay soo ururiyeen burde iyo wixii aan eh, go'yaal iyo dhar iyo eh, warmabo wixii aan dhacsadoo dhan lasoo ururiyey waxaanu imi bu yidhi iyadoo bilaal geelii nebiga aan dhiciyey neef ka mida ah intuu qalay uu nebiga calayhi salaatu wasalaam beerki iyo kuraskii isugu shiilayo dabeete waxaan ku idhi bu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo nimankii uu iminkaan ka soo noqdo iguma foga ee ragga boqol nin aan kala baxo aan ka daba tago boqol ninoo ciidan ka mida aan kala baxo oo ka daba tago mid warrama yaan ka soo reebay nimankaasiy nebigu wuxuu igu yidhi buu yidhi calayhi salaatu wasalaam aad buu u qoslay buu yidhi xataa badat nawaajiduhu fii dawi nnaar dabkii uu ag fadhiyey buu leey waa habeen meeshii bay noqotee ilaa ayaa nebiga gawsihiisii arkay buu leeyey aad buu u qoslay buu yidhi markaasi wuxuu igu yidhi buu yidhi yaa salama aturaaka kunta faacila ma waxaan u malaynaya ma waxaan arkaa inaad sidaa yeelayso yani ma kaa dhabbaayo intaad ragka haysataad haddana ka daba tegaysaa nimankii waxaan idhi buu yidhi nacam waladii akramak ilaaha ku sharfaan ku dhaartee waa ka daba tegayaa baan ku idhi buu yidhi wuxuu igu yidhi buu yidhi nebigu calayh salaatu wasalaam innahum al'aana layuqrawna fii ardi khatafaan nimankii guryo tage oo hadda dhulkii khatafaan ayaa lagu martisooraya ay joogaan annagoo halkii joognaaba nin reer khatafaani noo yimi buu yidhi dabeetana wuxuu noo sheegay nin khatafaan ka midii ah inuu geel u qalay oo ay dee guryo tageen siduu nebiguba sheegay calayh salaatu wasalaam markii ay nimankii gaaleed hilibka ka rogteen neefkii ay qasheen markay diirka ka rogeen ayay boodh arkeen baa layidhi soo kacaya dabeetana waa yaaceenoo war nimankii waa kuwan ba yidhahdeenoo waa ka baxsadeen waxaa la yidhahdaa axaadiista qaarkood nebigu ku hadlaayaa salama malagta faasjix waa ka xoog badisay nimankii haddaba dadka waa loo naxaystaa iska cafi buu nebigu ku yidhi waan eryayaa wantala maahe nimankaa ee dhibta iyo iskaga xadh ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam ku yidhi baa la idhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam halkiiba habeenkii la iska joogay waagii markuu baryey buu wuxuu lahaa kaana khayru fursaanina alyowma buqtaada fardooleydeenna maanta dagaalka kan waxa ugu fiicnaa abuqataada ninka la yidhaahdo wakhayru rajaalatina lugteennana waxa ugu fiicnaa buu nebigu yidhi salama wuxuu isiiyey buu yidhi maalintaa nebigu calayhi salaatu wasalaam laba sahmi xoolihii uu soo dhiciyey laba sahmi baa laiga siiyey buu yidhi sahmu lfaris wa sahmu raajil nin faras fuula sahamkii la siin jirayna waa laysiiyey buu yidhi mid lugaynaya sahamkii la sii jirayna nebigaa isugu kay daray buu yidhi calayhi salaatu wasalaam oo intaaba qaada baa layidhi intii baan isku qaatay buu yidhi dabeetana nebigaa wuxuu isaaray buu yidhi neefkiisii u fuushanaay alcadba lo odhan jiray ayuu fangal iga dhigay buu yidhi ila soo fuul buu yidhi buu yidhi nebigu neefkiisii neefkii nebiga calayhi salaatu wasalaam baan raacay buu yidhi isagoo madiine markii dambe la iskaga sii socdo dhexda la sii socdo ayaa waxaa jiri jiray nin kaloo ansaarta ka mid oo ah, aad u dheerayn jiray oo aan laga dheerayn jirin ninkiibaa wuxuu yidhi alaa musaabiqun ila almadiina waragow yaa madiine ila baratamay ninkan le yaa madiine ila baratamay waa nin ansaarta oo orodka caan ku ahaa ninkani waa muhaajir isagu maaha reer madiina eh, salamata bnu lakwa salamoo nabiga daba ninkiibaa weedhii ku celceliyay dhowr goor ciidanka dhexdiisii yaa baratamay ilaa madiina ilaa madiina yaa ila baratamaya dhowr goor buu ku celceliyay salama wuxuu leeyahay markaan hadalkiisii maqlay baan ku idhi amaa tukrimu kariima walaa tahaabu shariifa waar mid kariima na miyaanad karaamaynaynin sharaflana miyaanad karaamaynaynin mid sharaftilena miyaad ka cabsanaynin ninkii ansaariga ahba wuxuu hi laa ilaa an yakuuna rasuula اllahi sal اlahu alayh wali wasalam cid kaloo aan sharfayo ama aan ka cabsanaya ma jiro ilaahay rasuulkiisa mooyaane nebigaan la hadlo waxaan ku uhi wuri yaa rasuula allahi biabi wa ummi darnii faliyusaabiq arajul ilaahay rasuulkiisa iyo iska kaydaa balkana hala baratamo maanta eh ayaan idhi buu yidhi waan soo daadegay buu yidhi dabeetana waxaan idhi buu yidhi sicar ilaa iyo inta qabad adugu bal orod waan ka daba buu yidhi cabbaar baan yaro orday waan iskaa neef neefsanayay buu yidhi waxaa islaa bal cabbaar ha ordo cabbaar markuu sii orday ayaan uma innii rafactu xataa alxaqu ayaan ka daba booday buu yidhi ilaa iyo soo gaadhay dabeetana labada garab dhexdooda intaan ku dhuftay ayaan waxaan ku idhi buu yidhi qad subiqta wallaahi lagaa dheere adigana allah ku dhaartay baan ku idhi buu yidhi markaasi wuxuu yidhi buu yidhi waana adun anna waa u filaya haatan mar haddii ninkan intaa ka horreeyey intuu iga soo daba cararay uu i soo gaadhay waan u malaynayaa buu yidhi dabeetana waan iska dhaafay buu yidhi magaaladii madiinaan iska tegay buu yidhi intuu soo roorayey waan uga dheereeyey waxa uu sheegayaa markaasi eh, salamata bnulakwa dagaalkaa markaan ka soo noqonnay buu leeyihi saddex habeen markaanu joognay ayaanu u baxnay buu yidhi ghaswatu khaybar yacnii khaybar waxay bilaabantay saddex habeenoo keliya markaanu ka soo noqonnay dagaalkaasi iyo joognay ayaa waxaa bilaabmay buuhi dagaalkii khaybar dagaalka khaybar khaybar waa magaalo bay ahayd ilaa baa la yidhaahdaa boqol iyo han iyo lixdan kilomitru jirta madiina waxaanay ka mid tahay magaalooyinkii hore qadiimkii carabta ugu waaweynaa waxay caan ku ahayd dhowr shayba koo waxay ahayd dhul beerelaya aada u khasba ama fertile soil ama dhul ciid fiican oo si fiican beeruhu wax waliba ay uga baxaan waxaa ka bixi jiray baa la yidhaahdaa xubuubka ama midhaha fawaakihdan kale ee midhahan dhirta laga goosto kuwan la beere ee dee sareenka iyo waxa la nooco kalea ah waxaa loo yaqaanay baa lagu tilmaama qaryat alxijaaj riifan wamancatan oo rijaala waa magaaladii xijaaj baa loo yaqaanay markay tay dhirta iyo waxa ku yaalaya say u magaalaysantay ama beeraha iyo waxa ka soo go'a ama ragga xataa degan waxaanay lahaan jirtay suuq macruuf oo suuqi natal la yidhaahdo suuq suuqaqii makiwakii cukaad iyo majaaz iyo dilmajinna iyo suuqaqaasi maka agteeda ku oli jiro mawaasimta xajka la isugu yimaado khaybarna suuq suuqu natal la yidhahdaba ku oli jiray oo qabiilkan weyne khatafaan la yidhaahdo ee ghaswatulaxsaab dagaalka quraysh soo raacay suuqa ay ilaaliyaan ayaa meesha ku oli jiray makaanadeeda ikhtisaadiga ee dhaqaale daraaddeedna waa dhul ay meel ay degi jireen dad tujaara iyo dad xirfadyahana ayaa degi jiray waxaana deganaan jiray dad isugu jira carab iyo yuhuud labada kooxoodba way degi jireen laakiin markii yahuuddii madiine laga soo saaray ee ijlaaga lagu sameeyey yahuuddii reer banu qanuqaac tii reer banu nadiir ti labadaa kooxoodba markii la soo saaray gaar ahaan zucamadii reer banu nadiir waxay degeen khaybar weliba dee waxaynu dhi ijlaaga reer banu nadiir waxaa loo ogolaa maxay inay dumarka iyo caruurta iyo xoolahooda wixay raran karaanba inay rartaan baa loo ogolaaday markii ay ka soo baxayeen magaalada madiina waxoodiiba intay la soo guureen bale culamada taarikhda qaar ka mid ah waxay dhahan maalintay soo guurayeen durbaanay tumanayeen iyo heesaa loo qaado yacnii reerun dad guuray unbay wakaayeno waxoodii oo dhan qaatay waxay soo degeen meesha tan waxaana ka mid ahaa nimanka soo degay raggii ugu waaweynaa ee reer banu nadiir ee khaswatu axzaab baa nimankii lahaa qorshaheeda waayo khaswatulaxzaab yahuud baa samaysay salaam ibnu abilxuqayq ninkii la odhan jiray iyo kanaana ibnu rabiic ibnu abilxuqayq ninkii la odhan jiray xuyay ibnu akhtab raggaasay ahaayeen raggii waaweynaaye ka mid ahaa yahuud oo maalqabeennana ahaa ee soo baxee maka yimi soo nimankan soo kaakiciyey ee haddana khatafaan u tegay heshiisyada la soo galay ee haddana u tegay yuhuuddii madiine deganayd reer banu qurayda ee cahdiga ka jabiyey nebigana calayhi salaatu wasalaam waxaanu leenahay ciidan oo kala gedisan buu la dagaalamayay yahuud iyo quraysh iyo acraabti iyo reermiyiga kan iyo waxa kan khatafaan ay cagaa ku wadato saddexdaa kooxoodoo kala gedisan bay ahaayeen kooxdii ugu colaada xumay ama ugu dagaalka badnayd quraysh bay ahaayeen oo iyaga heshiis nabadeed buu la soo galay baanu idhi waxaa ku hadhay markaa laba kooxood oo kale labadan kooxood kooxi waa kooxdan acraabta iminkaba geela dhacaysa madiine soo weerartay oo niman reermihiisaga badan oon wax kala haysanin najid iyo dhulkaa dego oo reer iyo yahuud nebigu calayhi salaatu wasalaam markuu ka soo noqdayba sulxu xudaybiya dadyawga uu ku tashaday inuu shaqo ka qabto waxaa ka mid a ah markaasi reer khaybar yahuuddii iyo dadkan khaybar deganaa reer khaybar raggoodii waaweynaa qaar horaa loo dilay oo maalan salaam ibn abilxoqayq waataynu idhi waxaa dilay waa kii cabdillahi ibnu catiiq saxaabigii la odhan jiray ay dileen waxaa ka mida maalan xuyay ibnulahab waa kii lagu dilay reer banu qurayda nimankii ku hadhay buu ka mid ahaa ee heshiiska markay jebinayeen odayadii u tegey la joogay yidhi idinkaaban idinla dagaalgelaya ayuu ka mid ahaa nebigu calayhi salaatu wasalaam weliba waxay sheegaan culamaai taarikh yani axaadiistaan sanadkoodu saasii u xooganayn ibnu isxaaq xadiis sanadkiisa raawi majhuuli ku jiro ayaa wuxuu sheegaa xataa nebigu inuu waraaq u soo diray isagoo xasuusinaya islaamnimada iyo diinta inay qaataan iyo heshiis ka raba laakiin waxaa umay dheg taagin marna may aqbalin walidaalika buu nebigu calayhi salaatu wasalaam siduu imaam albukhaariba tilmaamayey xadiidkii cabdilaahi ibnu catiika aynu soo maray uu ninkaasi u fasaxay in la dilo culammada taariikhtu waxay kaloo sheegaan eh, ama mufasiriintu qur-aankii soo degay markii laga soo laabtay meesha la yidhaahdo xudaybiye markii laga soo laabtay waxaa soo degay aayaad qur-aan oo ay mufasiriintu ku tilmaamaan in ilaahay uba yaboohay khaybar haniimo inay muslimiinta u tahay aayaadka ilaahay leeyay wacad allaahu mahaanima kaiira ta'khuduunaha facajala lakum haadihi waxay culammadu yidhahdaan almahaanim alkaiira waa khaybar tan la tacjiiliyena waa sulxu xudaybiya bay ku tilmaamaan qaswadan markuu usoo baxayay nebigu calayhi salaatu wasalaam waxa uu weydiistay inay la soo dagaal galaan oo qura ciddii soo raacday sulxu xudaybiya kuriyo dhowrkii boqola nina sulxu xudaybiya la socday kuwaasoo qura inay noqdaan ducafaaul iyo munaafiqiintii iyo kuwii maalintii horeba raaci waaye in la reebo waxaanay culammadu sheegeen waa kuwa ilaahay qur-aanka ku tilmaamaya leeyahy sayaquulu lmukhalafuuna ida nطalaqtum ilaa maqaanima lita'khuduuha daruuna natabickum yuriiduuna an yubadiluu kalaam allah qul lan tattabicuuna kadalikum qaala allahu min qabl fasayaquuluuna bal taxsuduunana bal kaanuu laa yafqahuuna ilaa qaliila waa acraabtii iyo munaafiqiinta iyo dadkii la reebaya kii horeba ka qaybgeli waayey ee la yidhi hadha idinku kama qaybgelaysaan marka waxaa la yidhaahdaa haswadan dadkii nebiga raacay calayhi salaatu wasalaam raggii baycaturidwaan bay ahaayeen yani kooxdii uu nebigu alayh salaatu wasalaam u duceeyey ama kooxdii ilaahay leeyay laqad radia allahu can aladiina yani kuwa ilaahay ku tilmaamayay inuu alla raalli ka noqday id yubaayicuunaka taxta shajara kuwa alla ku tilmaamayay oo ah laqad radia allahu can almu'miniina id yubaayicuunaka taxta shajara facalima ma fii quluubihim faanzala sakiinata calayhim waahaabahum fatxan qariiba ومغانم كثيرة تأخذونها وكان الله عزيزا حكيما وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه إلى آخر الآيات rag bay haayeen runtii ka soocan ama aynu odhan karno rag si gaara u tilmaaman bay haayeen haswadatan waxay mu'arikhiintu ku tilmaamaan sanadkii toddobaad ee hijiriyada inay dhacday ibnu isxaaq muxaram buu ku sheegaa waaqidina safar ama rabiiculawal meelahaas ku sheega adugu sanadkii toddobaad bilowyadiisii inkastoo labada imaamee waaweynee imaam zuhri imaam zuhri iyo imaamu maalik iyagu ku sheegaan sana sita inay dhacday laakiin waa qadiyadaynu nidhi waxay ku saabsiisan tahay haddaad aragto had iyo goor taariikha ay culammada taariikhdu isku hayaan oo sanad u dhaxeeyo waxay ku saabsantahay bay culammadu yidhaahdaan khilaafka u dhaxeeya goorma laga bilaabaya taariikhda hijriga yani nebigu calayh salaatu wasalaam rabiicul awal buu soo hijrooday idan ma waxaa laga bilaabayaa sanadka dambe oo dhowrkan biloode sanadka ka hadhay waxba la tirin maayo sanadka dambu ka bilaabmaya mise waxaa laga bilaabayaa dhowrkii biloodee ka horreeyey hijiriyada lagu soo daraya sanadka oo muxaramti inta la qaato muxaram iyo safar iyo kuwaasoo aan ku jirin dee hijirada ka horreeyey baa lasoo raacinaya marka laba qaab bay culammaa ay taariikh ku tiriyaan haddaad aragta bay dhaha masale taariikhiyo inta badan wakhtiga kale uu isku mid iyo sanad fariqi uu ku jiro waa labadii kooxood ee kala taagnaa labada qadiyadood sida loo tirinaya bay yidhahdaan xaafid ibnu xajar alcasqalaanina raximahullah qowlka ibnu isxaaq buu xoojinayaa ee ah inay muxaram sanadkii toddobaad ee hijiriyada inay ahayd nimanka taariikhda qoraa waxay sheegaan wadadii uu nebigu soo maray calayhi salaatu wasalaam laakiin wadooyinka aya waxaa iskaga tallaabi doonaa waa yimi uu nebigu calayhi salaatu wasalaam meesha khaybar la yidhaahdo khaybar markay yimaadeen xusuun badan baa khaybar ku taalay oo kooxba mar la furtay dhowr manطaqo oo kala gedisan ama dhowr qaybood oo kala gedisanna khaybar way ahayd in allah waa wixii aynu ka gaadhsiin karno ayaynu sharxi doonaa saddex habeen dagaalka aynu sheegayne salamata bnulak wacuu haliyeyga ka ahaa markii laga soo noqday ayuu nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu diyaar inuu dagaalkanu soo baxo ciidankii oo dhexda soo socda ayaa waxa ay ku yidhaahdeen caamir waa salame adeerkii caamir ibnulakwac gabayaabuu ahaa ay bacdu saxaaba waxay dhahan yaa caamir alaa tasmacuna min hunayhaatig war waxoogaaga yaraa wahaagii aad odhan jirtay mad wax inaga maqashiisid baa lagu yidhi yacni gabayadii iyo wixii aad tiri jirtay waa rag safar ku jira dagaal u socda gabaygaagii bal wax ka sheeg sheeg baa layidhi dabeetana waxaanay u badantay inay haabit yihiin marka cadnaan laga bilaabo ilaa iyo nabi ismaaciil la geynayo aad baa khilaaf badani u jira yani taariikh kala badan oo aada u kala gedisan oo aan isku xidhnayn ayaa markaasi la tiriya laga bilaabo weeyaan eh, cadnaan ilaa iyo inta la gaadhsiinayo ismaaciil ama ibraahim xagga kasii dambaysana dee markaa kasii muran badan inaad nebi ibraahim u abtirisa ilaa aadam aad gaadh walaa tasadaqna walaa sallayna wanaxnu can fadlika ma stahnayna fahabbit ilaqdaama in laaqayna waanzilan sakiinatan calayna gabay caynkaasuu tiriyaa la yidhi gabaygaa markuu tirinayuu nebigu maqlay calayhi salaau wasalaam dabeetana wuxuu yidhi man haada war waa kuma ninka gabaygan tirinaya riwaayaadku alfaada xadiidka bukhaari iyo muslim idba sibuu usoo ka riwaayadaan akhriyay waa saxiixu muslim ta bukhaariguna waa allaahuma lowlaa anta mahtadayna walaa tasadaqna walaa sallayna fakfir fidaa'an laka maqtafayna wahabbit ilaqdaama in laaqayna waalqiyan sakiinatan calayna inna idaa siixa bina abayna wabisiyaaxi cawalu calayna gabaygaasuu tiriyey dabeetana nebigu wuxuu yidhi calayh salaatu wasalaam man haada saa'im waar tixda ninka tirinaya waa kuma buu nebigu yidhi dabeete wuxuu yidhi caamir ibnu lakwa ana caamir riwaayadda bukhaarina waxay leedahay qaaluu caamir ibnu lakwac waa caamir baa la yidhi ninka gabayga ka tirinaya afara laka rabuk buu nabigu yidhi calayh salaatu wasalaam alle dembigaaga ha dhaafo waxaana yidhaahdaan saxaabadu ma jirin qof uu si gaara nebigu u tilmaamay si gaara ilaahay dembigaaga dhaaf qofuu ku yidhi ilaa iyobay yidhahdaan shahiid buu noqday qofkuu nebigu ku yidhi calayh salaatu wasalaam alle adiga dembigaaga ha dhaafo gaaruu ugu sheegay shahiid buu noqday riwaayaadka qaar baa waxay leeyihin markaasuu markuu weedhaa maqlay ayaa cumar dhawaaqaa layidhi oo awr fuushan wuxuu yidhi baa layidhi yaa nebiy allah lowlaa matactanaa bicaamir ilaahay rasuulkiisiiyo maad noogu yaro raaxaysid caamir maad noo daysid muddo yacni mar hadduu nebigu u duceeyey waxay rumaysan yihiin inuu shahaado dagaalka ku helayo cumar baa dhawaaqayo le caamirna ragga geesiyiintae dagaalka ku fiican buu ka mid ahaa cumar baa markaa wuxuu leeyahay ilaahay rasuulkiisiiyo maad caamir maal ma noo day sidoo kale iyo anay maad eh, caamir aanu ku raaxaysanay maad noo daysid een caamir sidii uu sheegeen baa dhacday oo waa inu arki doonaa khaswadan ragga ugu horeeya ee ku shahaado qaato ka mid noqonaya khaybar markaynu eegno nebigu calayhi salaatu wasalaam goor habeennimo abuu wuxuu wadooyinka bedbedelo oo meela soo maraba goor habeennimo abuu soo duldegay markuu soo duldegay habeennimadiina halkii ayuu joogeen salaadii subax bay goor hore oo khalas ah ayay tukadeen dabeetana markaasaa layidhi weerarka ha lasoo bilaabo ha lasoo baxo waxaa iska hor yimi dhulkan dadka degani beereley bay ahaayeen beereleydiiyo jarmaadsan oo yaambadoodii iyo waxay dhulka ku qodayeen iyo birahoodii sidata oo soo kallahoo beeraha ku kallahsan iyo saxaabadiioo soo kallahdaybaa iska hor yimi markay arkeenna dadkii beeraha ka shaqaynaya dib bay u carareen waa muxamed wallaahi muxamed walkhamiis khamiisku yani aljeish baa loo jeedaa ilaah baan ku dhaarina waa kan muxamed iyo ciidankiisiina soo galay iyagoo leh marka reer khaybar war horeba may maqaloo fiican ilaa iyo waa lagu waaberiistay uun waaberiga kanunbay arkeen ciidanka ku soo baxay nebiguna calayh salaau wasalaam xadiikii bukhaari waa ku tilmaamaya allaahu akbar khuribat khaybar الله أكبر خربت خيبر إنا إذا نزلنا بساحة قوم فساء صباح المنذرين بنبي لها إلهي با وين خيبر waa la kharibay ilaahay baa weyne khaybar yani waa waa halaagsantay haddaanu duul soo dul degno saaxadooda kuwaasi waxaa xumaaday sabaaxulmunduriinkoodu nebigu ku tilmaamay calayhi salaatu wasalaam khaybar markaynu eegno waxay dhul qalcada ka wada samaysan khaybar markaa laba qaybood bay u qaybiyaan laba qaybood ayay u qaybsantay qaybta koowaad shan qalcadoodoo waaweynba ku yaalay iyo qalcado yararoo kale qalcadahaasi xusni ama qalcada la yidhaahdo xusnu naacim mid la yidhaahdo xusnu sacbi bni mucaad mid la yidhaahdo xusnu qalcati zubayr xusnu ubay iyo xusnu nisaar shantaa qalcadood waxay ku yaaleen baa la yidhaahdaa qaybta hore waa weliba shantaa qalcadood marka aynu sii kala qaadno saddex annataa suuqa la yidhaahdo ayay ku yaalin labada kalena mantiqo la ydhaaha ashaq ayay ku yaalin shaq iyo nataa marka laysku daro shantaa qalcadood baa ku yaala qaybta kale ee magaalada waxaa loo yaqaana alkatiiba katiibadana waxaa ku yaala iyana saddex xusni oo waaweyn gaar ahaan xusni la ydhaha xusni alqamuus oo ibnu abilxuqaq iyo reer banaadirkii meesha soo degay kay deganaayeena iyo xusnulwatiix iyo xusnu sulaalin bay yidhahdaan saddexdaa xusni ayaa iyaguna ku yaala dagaalkuu nebigu ku qaaday calayhi salaatu wasalaam saddexdan qaybood ama sideedan meesha iyo saddexda shantan meesha iyo saddexda meele sideedan qalcadoodba waxaa kaloo iyana jira qalcado yararoo badan yani magaaladu magaalo istraatiijiyabaeedoo qalcado waaweyn dhufaysyaale qalcado yaryaroo tiro badanoo kalena way iska jireen laakiin intani waa inta ugu waaweyn culammadu waxay ku tilmaamaan ciidankii muslimiintu kow wuxuu ku soo beegmay xusnigan ugu horeeye xusnu naacim la yidhaahdo riwaayaat lxadiid sibay u kala horhoraysiiyaan laakiin in sha allahu tacaala ayan kaankii u horeeya uu yahay waynu iska wada guud mari doonaa xataa axaadiista saxiixa lafteeda aad moodaa inay kala yaro horhoraysiiso weliba axaadiista qaarkood waxay sheegayaan in labadii cashee hore ee inta laga galay qalcadda la galay inay ku adkaatay in la furto maalin saddexaadii inay ahayd maalinta la furanayay xusniga kan aynu ku sheegnay xusnu naacimka xusniga kana ah. xusnigani waa kuwii ugu waaweynaa weliba waa kuu deganaabaa la yidhahdaa ninkii la odhan jiray marxab marxab waa nin yahuudiya ah oo dagaalyahan oo aad u caan ah yani carabtu niman baa jiray had iyo goor la tilmaami jiro o la odhan jiray yucaddu bilalf hebel bay yidhahdaan kunbuu u dhigmaa baa la odhan jiray camar ibn cabdilwud iyo marxabkan iyo rag baa jiri jiray taarikhda carbeed ama jaziira alcarabiya la tilmaamo oo la ydhahda nimankaasi dagaalyahanay ahaayeenoo ninkii kun nin buu u dhigmaa la odhan jiray marka qalcaddu ninkaasi deganaabay ka mid ahay waxaa soo baxay waxaa la yidhahdaa nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aroorta calanka waxaan u dhiibi doonaa nin ilaahay iyo rasuulkiisa jecel ilaahay iyo rasuulkiisuna jecel yihiin oo gacantiisa ilaahay inoogu furi doona subaxaas saxaabadu waxaa la yidhahdaa mansiladan inay wada gaadhaan waa la wada hungureeyey dabeetana nebigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ayna caliy bnu abi aalib calime waxaa la yidhi ilahay rasuulkiisa iyo cali bokooraa ku dhacdo waxbaba arki maayo wuu bakoroobay dabeetna meel buu fadhiya waxaa la yidhi cali labada indhoodba bakoora ka hayso waa ka halkaa fadhiya baa laydhi isagu waxba arki maayo iigu yeedha buu yidhi soo kaxeeya nebigu calayh salaatu wasalaam cali aan waxba arkaynoo bakooro qaba ayaa nebiga loo keenay calayh salaatu wasalaam dabeetna nebigu indhuhu candhuuf ugu tufay dabeetna wuu u duceeyey ilaahay subxaana wa tacaala labadiiba fay buu ka siiyey markaas labadii indhoodba si fiican ayuu wax uga arkay markaasuu nebigu raayada u dhiibay oo wuxuu idhi dagaalan ciidanka raaya calankiisa waa kaasee dagaal geli adigu wuxuu yidhi ilaahay rasuulkiisiiyo maxaan kula dagaalamaa wax ii sheeg wuxuu nebigu yidhi ma waxaan la dagaalamuu yidhi xataa yakuunuu milana annagoo kale intay ka noqonayaan dagaalka miyaan ku wadaa buu yidhi nebigu wuxuu ku yidhi calayh salaatu wasalaam infid calaa raslik xataa tanzila bisaaxatihim uma adcuuhum ila alislaam yacni deg ilaa iyo intaad meeshooda aad gaadhayso marka aad gaadhana islaamnimo ugu yeedh buu nebigu leeyahy yani waxa uu xadiidka nebigu ku tilmaamaya hadafka koowaad ee muslimiintu ay lahayn may ahayn magaaladu xoolaa yaal ama waxanbaa yaala soo qaadqaadateen kama ahayn hadafku wuxuu ahayn dadkan diin loo sheego wuxuu nebigu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam dadka diin ugu yeedh oo waahbirhum bimaa yajib calayhi min xaq illaahi fiih oo u sheeg waxa xaqa alleh ee dadka ku waajibay u sharax buu ku yidhi nebigu calayhi salaatu wasalaam dabeetana wuxuu weliba nebigu u sheegay sidaa same isagoo nebigu ku dhiiri gelinayaba wuxuu leeyihi yani waxaad meeshan dareemi kartaa haddaad nin madaxa ahaan layd aad ciidan dirayso dad ayse hayseen dagaalka aad janan ciidamadaada ka mida ah rabto inuu la dagaal galo waxaa laga yaabaa dad qofka caadiga wuxuu ka fikeri lahaa xoog ula dagaalan oo nimanka yaan meella laydinka soo dhicino dawaaku ka ragga si fiican u dagaalgeli buu dardaaranka macquulkii laga fikeri ahaan lahaa laakiin meesha waxaa ka muuqata nebigu calayhi salaatu wasalaam dadkan inuu hidaaye la rabay hanuun inuu la rabay inaanu dilku ahayn shayga loo socdo qofka in la dilaa oo naar loo kaxeeyana inay muhiimadda ahayn muhiimaddu inay tahay dadka in la nooleeyo xagga jannada alle loo kaxeeyo inuu shayga muhimka aha yihi walidaalika iyagoo cadow ah oo islaamka la dagaalamay oo waxaasoo dhiba soo sameeyey ayuu haddana nebigu wuxuu leey horta halaynine islaamnimo ugu yeedho u sheeg wuxuu kaloo nebigu u tilmaamaya calayhi salaatu wasalaam inaad layso oo xoolahoodao dhan soo qaadato waxaa ka khayr badan mid qura intaad waxu sheegtay inuu diinta qaata buu nebigu leeyay waa xadiidka macruufkaa ah maalintuu nebigu lahaa fawallaahi laan yahdiya allaahu bika rajula waaxida khayrun laka man yakuuna laka xumru nacam nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam in ilaahay hanuuniyo oo kuwaas in alla subxaana wa tacaala uu soo hanuuniyo hal qof oo iyaga ka midii ah inuu diinta qaato ayaa waxay kaaga khayr badantahay buu nebigu leeyay geela kiisa casaas yacnii haniimo iyo in meeshan la furto o dhan waxa ka khayr badan hal qof oo iyaga ka mid ah inuu diinta gaadho sidaasuu nebigu calayhi salaatu wasalaam kula dardaarmay dabeetana sidaa ayay dagaalkii ku galeen saxaabadii markii ay xusnigii wada dul yimaadeen xisnigii ama qalcaddii markii la wada dul yimid ayaa sida salamatulakwac uu sheegayo waxa soo baxay boqorkoodii nimankan ama ninkii odayga oo ahaa madaxda ahaa ee marxab lo odhan jiray oo gabay tirinaya isagoo le calimat khaybaru annii marxabu shaaki silaaxi baطalun mujarabu id alxuruubu aqbalat talahabu gabacaynkaasiyo isagoo tirinaya ayuu soo baxoo faanfaanaya oo le khaybar way garanayaan inaan anigu marxab ahay waa la garanayaa shaaki silaax nin hubkiisii u dhan yahay inaan ahay waa layawada ogyahay buu leeyahay batalun mujarabu geesi ama halyey hore loo tijaabiyo aan warkiisa muran ku jirin inaan ahayd dadba waa wada ogyay id alxuruubu aqbala talahabu nin marka dagaalku soo jeesto isagoo holcamaya soo baxa inaan ahay cid waliba waa ogtay isagoo loo gabaygaa tirinaya ayuu soo baxay baa layidhi dabeetana saxaabadii waxaa ka soo dhex booday saxaabigii salame adeerkii caamir loodhan jiray ee gabayaaga ahaayoo isna gabay wada ayaa soo baxoo leh qad calimat khaybaru anii caamirun shaaki silaaxi baطlun muqaamiru halkuukani ka ammaanayo isna gabay buu tiri uu leeyaha anigana reer khaybar way wada garanayaan inaan caamir ahay buu yidhi hubkiisuna inuu dhan yahay kani wuxuu sheegtay baal mujarab oo lasoo tijaabiyey inaan ahay aniguna baal muqaamira baan ahay buu leeyahy nin beleda madaxa isugu tuuray inaan ahay waa lay wada ogyahay buu leey wuu soo baxay mubaarasadii koowaad waxa isugu soo baxay markaasi amir bn rakwa iyo <clears throat> marxab yahuudigaasi la odhan jiray dabeetna laba seefood baa la isweydaarsaday seeftii uu marxab ku soo daayey amir wuxuu isaga dhigay baalkiisii taraskii <clears throat> gaashaankiisii ayuu isaga dhigoo lamuu helin amir markaa wuxuu ku talagalay tiisii markuu gaashaanka isaga dhigay tiise inuu xagga hoose ka xuluuliyo laakiin ilaahay baa qoray mudustiisu ila agga hoose kaga mudbay dubaabadii seeftoo afkeedii hoosu yaro dhacay dabeetana isaga ilowgiisa dhinaciisan hoose ayay isaga ka sii jartay camir wuxuu u geeriyooday markaasi oo uu dhintay nabarkii seeftee isaga ku dhacay oo isla seeftiisiiya seeftiisii ayuu dhacay waxaa dabeetana u soo baxay de xadiikiisa dheer waa ka ku tilmaamaya nebigaanu imi buu yidhi anigoo xoogaa murugaysan saxaabadiibaa qaar waxay idhaahdeen ogey war waa kaa naftiisa dilay inuu cid kale dila daayay yani waxay ka dhigeen qaatilu nafsii oo kale kaanama uu caamir yahay oo ay leeyihiin cid inuu dila daayay naftiisii buu dilo camalkiisii wuu buray salama wuxuu leeyahy anigoo xoogaa murugaysan ayaa nebiga u imi calayh salaatu wasalaam dabeetana wuxuu igu yidhi buu yidhi rasuulku calayh salaatu wasalaam maxaa dhacay waxaan idhi anoo ooyayaan u imi buu yidhi nebiga waxuu igu yidhi maxaa dhacay waxaan idhi buuhi yaa rasuul allahi batala camalu caamirin waxay leeyihin ilaahay rasuulkiisiiyo caamir camalkiisii oo dhammi wuu buray nebigu alayh salaatu wasalaam wuxuu idhi man qaala dalik warka aad sheegaysa yaa yidhi waxaan idhi buu yidhi naasun min aaabati min asxaabik saxaabadaada rag ka midaasaa ah sheegaya kadaba man qaala dalik buu nebigu yidhi alayh salaatu wasalaam been buu sheegay ninka warkaa ku hadlay bal lahu ajruhu maratayn laba ajar buu leeyah lajaahidun mujaahidun qalun carabiyun mashaa biha mila yani nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku tilmaamay laba ajar inuu leeyahay ee inaanu saxaabigaasi yani qaatilu nafsi inaanu hayne shahiid dagaal ku dhintay inuu yahay buu nebigu calayhi salaatu wasalaam u tilmaamaya marxab ayaa gabaygiisii halkii ka sii watay dabeetana caliy bn abi aalib baa u soo baxay oo isna gabyayo leh ana aladii sammatnii ummii xaydara ka haabaati kariihi lmandara uufiihim bisaaci kayla sandara caliyo isna gabyayo leh anigu waxaan ahay hooyadii xaydara u bixisa xaydarku waa libaax hooyadii kay libaax ula baxday baan ahay waxaan ahay ka haabaatin kariihi lmandara sida libaax kaynta ku jira aragiisu yani shaashkiisa iyo aragiisu baqaha dadka uu geliyo uu fiihim bisaaci kayla sandara saacooda waxaan ugu miisaa kaylu sandara waa kayl weyn yacnii hadday ii galameeyaan waan u jawaaneeyaayoo kale macno ah waa weelka weelka weyn ayaan wax ugu miisaa isagoo labuu soo baxay dabeetana cali baa yuhuudigaasi kow kaga siiyey halkaas buu ku geeriyooday habaarqabihii marxab lo odhan jiray waxay culamaai taariikh sheegaan haddana walaalkiibaa isi soo taagay yaasir nin la yidhaahdo oo ay marxabka walaalayiin oo man yubaris yaa soo baxay leh isagana waxay dhahdeen zubayr ibnu alcawaan baa u baxay say sheegaan ka hore waa xadiis saxiixa isagu iyo cali waxay yidhahdaan waxa u baxay kan kale zubayr ibnu alcawaan baa isagana dilay calaa kulli xaal qalcadan ciddii ku jirtay dibbay isugu yaacday waxaanay noqotay in qalcadatan muslimiintu ay furtaan gaaladii waa sii guratay qalcada kasii dambaysa sacb ibnu mucaad la ydhaahda ayaa la galay iyadana weerarkii baa sidii loogu sii qaaday akhiiran iyadana waa la furtay way sii socdeen qalcatu zubayr baa haddana la galay qalcatu zubayrna waa la furtay qalcatu ubayi baa laysugu tegey iyana waa la furtay xisnigii annazaar loodhan jiraa la tegey isagana waa la furtay qaybtii koowaad markaa shantii koowaad ee xaggaasi ku yaalay oo dhan waa lasoo wada furtay waxaa adhay shariga ama qaybtii labaad ee magaalada khaybara qaybtii kalena adigu waxaa la sheegaa qaybaha qaarkood mufaawadaat in la galay oo markay arkeen in wax walba la furanayo inay weydiisteen in eh, ay isdhiibaane mufaawada waa laga aqbalay baa la yidhaahdo mufaawadadii markii sidaasi ay isku dhiibeen ayaa waxaa la weydiiyey laakiin inay wax allaaliya waxay hanti hayaan oo dhan soo saaraya waxba aanay qarinaynin waxay qariyeen markaasi hantidii qayb ka mid a ah, gaar ahaan xuyay ibnu lakhtab ninkii la odhan jiray ee isagu reer banu qurayda kula dhintay meesha waxaa la yidhaahdaa kays weyn oo mask ama kays uu lahaayo weyn oo uu ku jireen hanti badan oo ninkaasi lahaa ayaa la qariyey dabeetana nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi soo saara kaa qadiyadii sidiibay ku burtay iyaduna oo ibn abilxuqayq ayaa buriyey baa la yidhaahdaa dabeetana dagaalkii sidii baa lagu galay waa la furtay khanaa'imtii meeshii laga helayna nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu u qaybiyey baa la yidhaahdaa lix iyo soddon sahmi khaybar wixii xoola laga soo helay siddeed iyo toban iyo siddeed iyo toban ayuu ka dhigay siddeed iyo toban sahmi oo wuxuu u qaybiyey nebigu calayhi salaatu wasalaam ciddii markan la dagaal gashay siddeed iyo toban sahmina wuxuu u gadaal dhigay nebigu calayhi salaatu wasalaam dadka muslimiinta iyo xawaajijtooda iyo mustaqbalka wixii lagu maamuli doono dowladda islaamiga ayuu u meel dhigay waxaana intii dagaalkan kala qayb gasho oo ah dadkii ka yimi sulxu xudaybiya oo keliya buu nebigu calayhi salaatu wasalaam qaybtan ka qaybgeliyey iyo koox la kulantay oo ah kooxdii ka noqotay ardi alxabasha jacfar ibn abi aalib iyo abu muusa alashcari nimankay hogaaminayeen iyo in yaroo abu hurayra oo markaas oo islaamoo yimi waxay yidhahdaan isagoo nebigu madiine ka maqan buu soo galay salaad subax buu kula tukaday dabeetana ciidanku ka daba yimi meeshuu yimi abaa hurayre iyo mararkaa la socdayna iyana waa laga qaybgeliyey intaasi ayaa khanaa'imtiina loo qaybiyey nabiguna calayh salaatu wasalaam markii kooxdan jacfar ibn abi aalib iyo ashcariyiintii marka u yimaadeenna aad buu ugu farxay kadibna nebigu alayh salaatu wasalaam dadkii lasoo qabqabtay wuxuu ka qaatay gabadh safiye loodhan jiray oo uu dhalay odaygii habaarqabe ee ibnu lakhtab loodhan jiray ku dhintay ghaswatu bani qurayda haweenaydaasi ayuu xoreeyey nebigu calayh salaatu wasalaam markuu xoreeyey kadibna wuu guursaday markii dagaalka laga soo noqday dhexda la marayana nebiga calayh salaatu wasalaam ba umu sulaym usoo dhisto oo waa loo aroosay saddex habeen buu nebigu aroosahayo gabadha tan uu qabay sidii bay kaga yimaadeen meeshaasi saxaabadii oo lagaga soo noqday meesha loo yaqaano khaybar hantidii taalayna lagu wada qaybsaday dhacdooyinka maalintan dhacay ee waxaa lagu tilmaamay inay ka mid ahayd dhacdo fudud oo markii meesha la qabsaday bay habar yuhuudiyadii isku dayday inay nebiga sunayso gaar ahaan gabadhii baa laydhaha salaam ibnu mishkam shaat ama neef adiyabay u moofaysay dabeetana waxay tihi waa xaggee nebigu calayh salaatu wasalaam halkuu u jeceliyo waxaa la yidhi dhudhunkuu cunaa halkaasna suntay xooguu sii badisay neefkao dhanna way sumaysay markii loo soo dhigay raashinkii ee uu nebigu calayh salaatu wasalaam gooste uu dhadhamiyeyna wuxuu yidhi laftan cunaya afka ku hayaa waxay ii sheegaysaa in la sumeeyey buu nebigu yidhi u iska tufay gabadhiibuu u yeedhay waa loo yeedhay waxaa la yidhi waran neefkan inuu sumaysan yuu sheegaya adugu ka waran maxaa kugu xambaaray buu nebigu yidhi alayh salaatu wasalaam inaad sida tan yeesho waxay tidhi waxaan sidaan u yeelay haddaad boqor tahayna waxaan islahaa ka raaxaysateenoo haydin dhaafo haddaad nebi tahayna dee ilaahay baa kuu sheegayo waa garanaya inaad ka badbaadayso marka waxaan lahaa hadduu boqor yahay haydin dhaafo oo ha ku dhinto haddii uu yahay nebina dee wuu badbaadi doonaa dabeetana axaadiista qaarkood waxay tilmaamayen inuu nebigu sii daayay calayh salaatu wasalaam haddana waa lasoo qabto waa la dilay sababtuna waxay ahayd baa la dhahaa bishir ibnu bura ibnu macruur saxaabigii la odhan jira oo nebiga la fadhiyo qoladii hilibka wax ka cuntaya ah, oo isaga wasladiisii marka hore intuu ka muluqmuluqsiiya ay ku tagtay hal runma ay kaga tagtay ayaa suntii ku dhintay dabeetana qisaas ayaa loo dilay oo maadaama dee ninay dishay waa lasoo qabtay dabeetana islaantaana waa la dilay dadka kale meesha ku dhintay dad sidaa u badan ma ahayn saxaabada marka la eego ilaa dhowr iyo toban ayaa la sheegaa lix iyo toban qolada ugu badisaana sideed iyo toban meelahaasi ayay sheegaan qoladan kale ee yahuudda waxaa la sheegaa ilaa sagaashan iyo saddex meelahaasi inay gaadhayeen dadkii macrakada kan kaga geeriyooday wallahu aclam wabilahi towfiiq